kasaar soomaaliya kasaar saaliibiga dhooban kasaar kasaar soomaaliya kasaar saaliibiga dhooban kasaar ha xabadeeyeen xurmada kaa qaaday dhiigood xisbiyada midoobay xaasuuqay geysteen maanta bay xabadeeyeen xurmada kaa qaaday dhiigood xabsiyay geliyeen dadkaygii korontay ku xidhan jirkooda xabashiidaa soo duulayna xadgudub buu noo geystaaye xabsiyay geliyeen dadkaygii korontay ku xidhan jirkooda soo duulayna xadgudub buu noo geystaaye xadgudub buu noo geystaaye ka saar soomaaliya ka sar saaliibiga dhooban ka sar ka ha xabal baan gaalaynaa ama xornimaan helaynaa xaakiimow naga xaabi gaalaadan xadgudbayse xabal baan gaalaynaa ama xornimaan helaynaa xaakiimow naga xaabi xad gudbayse dumarkeenii laa xoogaayo xaqiiqdii fiirsan mayno xoolahoodool aaboobayo xabal baanu galaynaa dumarkeennii la xogaayo xaqiiqdii fiirsan mayno xolahoodo la bobaayo xabal baanu galaynaa xabal baanu galaynaa kasaar soomaaliya kasar saaliibiga dhooban kasar kasaar soomaaliya kasar saaliibiga dhooban kasar ha ha